بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحين علم كبلا بين بقى بقل إيافر ومسائل أنت إنت اللي حدفه welibana xadafkeegu uu jawaaska noqonaye wujuubka una ahayn mas'alada labaad baynu ka bilaabaynaa athaaniyatu mas'alada labaad athaaniyatu mas'alada labaad an taqaca waa inay dhacdo bacda laamiljari laamka laamuljarka ah waa inay daba dhacdo antu haddii ay laamuljar daba dhacdo mas'aladeennan ayay noqonaysaa mustatir jawaaska aynu ka dhignay hadday noqoto dhacdo weeyaan bacda laami iljar sawaaءun waxa isku mida kaanat inay tahay litacliili tacliil mid u sugan tacliil inay u sugan tahay ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeye waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaas waanzalnaa waanu soo dejinnay ilayka adiga ayaanu kuu soo dejinnay addikra qur'aanka iyo waanada ayaanu soo dejinnay litubayina si aad ugu bayaamiso linnaasi dadka si aad ugu bayaamiso ood ugu sharaxdo haddaba litubayino laamkaasi waa laamkii laamuljarka ahaa macnihiisuna waa tacliil an ayaa daba dhacday laamka litubayina antu waxay u dhaxaysaa laamka iyo tubayinada dhexdooda waana la xadfay xadafkaasina waa jawaaska kii la odhan jiray ee wujuub maaha aha litubayina linnaas wa qowlihi tacaalaa alle qowlkiisaoo kaleba weeye innaa annaga ayaa fataxnaa furnay laka adiga ayaanu muxamedow kuu furnay fatxan furitaan mubiinan iska cad liyakfira laka si uu kuugu dhaafo allaahu ilaahay si uu kuugu dhaafo adiga uu kaaga dhaafo dembi laamka haddaba laamu tacliilkeehi waa liyakfiro laamka ku jira laamkaa iyo yakfiro ficilka mudaaric dhexdooda waxaa halkaa laga xadfay an waa idmaarkaa iyo xadafkaasina waa jawaasa wujuub ma oo lilcaaqibati iyo inay caaqibo laamku uu faa'iideynayo litacliil hadduu yahay waa kuwaa hore lilcaaqiba hadduu yahayna waa siduu shaygu ku dambaynayo ee cidhibtiisa dambe ay noqonayso ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisaoo kaleba weeye faltaqadahu muuse waxa qaaday aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday talow maxay u qaadeen muuse markii reer fircoon ay qaadayeen hadafka iyo ujeeddada ay ka lahaayeen muxuu ahaa waa si ay ilmo uga dhigtaan maxay cidhibtiisa dambana noqotay ma ilmuu u noqday mise wuxuu noqday kii boqortooyadooda dumiyey kii boqortooyadooda dumiyey buu noqday haddaba caaqibadii buu ilaahay magacaabay uu ficil ka dhigay faltaqadahu muuse waxaa qaaday aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday liyakuuna ayay u qaadeen si uu u noqdo lahum iyaga uu ugu noqdo caduwan cadowgoogii waxasanan iyo murgiyahoogii si uu mid cadow u ah oo u murgiyo uu u noqdo ayay u qaadeenay u barbaariyeen buu ilaahay leeyahay liyakuuna lahum caduwan waxasanaa haddaba liyakuuna markaynu culima qaadanno laamka liyakuuna ku jira laamulcaaqiba baa loo yaqaanaa ilay waxay u qaateen liyakuuna lahum ibnan liyakuuna lahum ibnan inay wiil ka dhigtaan bay u qaateen rabbina wuxuu inoo magacaabay liyakuuna lahum caduwan waxasanan laamulcaaqibaa la yidhaahdaayo shay markaad si adigu u qaadato isna uu si kale kugu noqdo sidaa uu kugu noqday baa caaqibada laga dhigaayo kolkaa inta ficil laga dhigo laamka layskaga darsadaa carabtu waxay odhan jireen nabni lilkharaab wanalidu lilmowt nabni waanu dhisnaa guryaha lilkharaabi si ay u kharaabaan guriga markaad dhisayso ma si uu kharaabaad u dhisataa mise inaad gashaad u dhisataa inaad gasho laakiin cidhibtiisu maxay noqotaa kharaabid bay noqotaa wanalidu lilmowt bay dhaheen waanu dhallaa si ay mawdka u dhadhamiyaan ubadka waa inaanu dhallo si ay mowtka u dhadhamiyaan bay yidhahdeen ay geerida qadhaadhkeega u arkaan haddaba ubadka ma waxa loo dhalaa inay geeri dhadhamiyaan mise waxaa loo dhalaa inay ubadku u noqdaan ay noolaadaan ay koraanay dad wax a noqdaan laamulcaaqiba wataa faltaqadahu waxa qaaday waa muuse damiirku muusuu ku dhacayaa aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday liyakuuna ayay u qaadeen si uu ugu noqdo lahum iyaga caduwa mid cadow u ah waxasanan iyo mid ka murgiya walaamu laamtu hunaa halkeennin laysad ma aha litacliili tacliil mid faa'iidaynaysa liannahum iyagu lam yaltaqiduuhu mayna qaadin lidaalika kaa umayna qaadin liyakuuna lahum caduwan umayna qaadin wainama iltaqaduuhu waxay u qaadeen liyakuuna lahum si uu ugu ahaado qurata caynin indhaqabowsi fa kaanat waxay noqotay caaqibatuhu cidhibtiisu ansaaran lahum inuu u noqdo caduwan mid cadow iyo waxasanan murgiye mid u ah ow zaa'idatan hadday doonto laamtu zaa'idaba ha noqoto ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kale weeye innamaa yuriidu allaahu alle wuxuu doonayaa liyudhiba inuu tegsiiyo cankum xaggiinna arrigsa qurunka inuu ka tegsiiyo ahlalbeyti yaa ahlalbeyti ahlu beydow haddaba innamaa yuriidu allaah liyudhiba laamkaa ah liyudhiba ku jiraa zaa'idnimo ayaa la xisaabayaa falficlu ficilku fii haadihi almawaadic meelahan mansuubun waa la nasbiyey bi-an ayaa lagu nasbiyey mudmaratan tiiyoo la qarinayo walow udhirad haddii la muujiyo في الكلام كلام كدحدي سنة لجاز وبنانيه إظهار كاسي وكذا كان وحا لميدا أما وكذا سيدانو كلي أهان بعد كي كي دبدد مركي نعضو كي ذي الجارة جارة أهين إيه وحجريسي كي ذا جارة أهدي دبدا عضنا واساس أوكلو شيخو يري كي الجارة هدي دبدا عضو واساس أوكلو أنتو ومستطيرة أما مضمرة جوازا walow kaana alficlu ficilku haba noqdo alladii ficilka dakhalat calayhi laamu laamtu walow kaana hadduu noqdo walow kaana hadduu noqdo alficlu ficilku hadduu noqdo alladii ficilka dakhalad ay gashay calayhi dushiisa allaamu laamtu maqruunan hadduu noqdo mid lala xidhiidhiyey bilaa allaah lala xidhiidhiyey xagga dambe wajaba waxaa waajibaya idhaaru an anta in la muujiyo ayaa waajibaya bacda laami laamta dabadeed laamta dabadeed antaa mudmaro lagama dhigi kare waa la muujinayaa waa waajib welibana idhaarkaasi sawaa'un waxa isku mida kaanad inay tahay laadu laa naafiyatan laada naafiyada ah kalatii ta weeyaan fii qowlihi tacaalaa alla qowlkiisa oo kale ku jirta lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xuja lianlaa yakuuna yuuna si una ugu ahaan linnaasi dadka si una ugu ahaan cala allaahi alle dushiisa si una ugu ahaan xujatun xujo ow zaa'idatan ama laamtu zaa'ida ha noqoto kalatii ta weeyaan fii qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa ku jirta lianlaa yaclama inayna ogaan odhan maysid lianlaa yaclama inayna ogaan haddaad tiraa laamtu waa asliya saa'ida ma aha waa lianlaa yaclama inay ogaadaan waa liyaclamo oo kalun weeye lianlaa yaclama si ay u ogaadaan ahlulkitaabi dadka kitaabka ehelka u ihi ay liyaclama ahlulkitaab dadka kitaabka ahalka uhiisa ay u ogaadaan walow kaanad hadday ahaato allaamu laamtani hadday ahaato masbuuqatan mid lagala hormarayo bikownin koon lagala hormarayo koonka oo maadin maadiya koonka oo manfiyin la anfiyey kaana haddii lagala hormaro manfiya buu ku yidhi wajaba waxaa waajibaya idmaaru an an in la idmaaro sawaa'un waxa isku mid a kaana almudiyu maadinimadu inay noqoto fi lafdi lafdiga iyo walmacnaa macnaha oo ficilku waa maadi macnahaana waa u maadi iyo inuu macnuhun maadi ka yahay ee lafdiga mudaaricu ka noqdo naxw wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum mid cadaabaya ummaddan wa anta adigu nebi maxamedow fiihim adoo ku dhex jira intaad rasuulow ummadda dhex joogto ilaahay cadaabi maayo oo dhul kale la goyn maayo qaylana ku sallidi maayo duufaanno kale iyo badana lagu diri maayo wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahu mid cadaabaya wa anta adigu fiihim adigoo dhex jooga haddaba liyucadibo laamkaa anbaa dabadeed mudmaro ah oo anbaa la qariyey waxayna daba dhacday kaana lafdigana maadi ka ah macnahana maadi ka ah ow fil macnaa ama macnuhunbay maadi ka noqotay faqad oo keliya sida lam yakun illaahu alle ma aha liyakfira lahu mid u dhaafaya dembigaa haddaba lam yakun illaahu liyakfira laamka liyakfira ku jira ayaynu u jeednaa wuxuu daba dhacay kaana maadiya macno ahaan bay maadi u tahay laakiin lafdi ahaan waa mudaaric oo waa lam yakun waana manfi waa laamuljuxuud laamtii la odhan jiray wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi laamu laamtan waxaa lagu magacaabaa laam aljuxuud baa lagu magacaabaa laamtaa laamuljuxuud baa la odhanayaa laba haddaba halkaa oo laamul laamuljuxuudka dabadii waajib baa loo qariyey anta laamu tacliilka ay laadu ka dambayso dabadeedna waajib baa loo muujiyey qaybtii hore labadii mas'alee hore laamuljarkii aynu soo dhigannay hadda iyo caadifkii ismiga khaaliskaa ah ku cadfayeen shalay dhigannay jawaasulamrayn bay ahayd ama muuji ama qari bay ahayd saddex xaaladoodba antii usoo khulaasoobay watalakasa waxaa soo khulaasoobay anna lian an waxaa u sugnaaday bacda laami laamta dabadeed alaasa xaalaatin saddex xaaladood an haddii ay laam daba dhacdo mar waajib baa loo idhaarin waa laamu tacliilla ay ka dambaysa lianlaa yaclama marna waajib baa loo idmaarin waa haddii laamuljuxuud ay taho kaana lagala hormaro wamaa kaana allaahu liyucadibahum waajib baa loo idmaariyey marna waa jawaazulamrayn waa laamutacliilkii ama laamulcaaqibadii laadu ayna ka dambeynin sidii liyakuuna lahum caduwan oo kale idmaarku jawaas buu ahaa wa talakhasa waxaa soo khulaasoobay anna lian an waxaa u sugnaaday bacda laami laamta dabadeedna u sugnaaday halaada xaalaatin saddex xaaladood wujuubalidmaari in waajib loo qariyo wadaalika kaasi bacda laami aljuxuud waa laamuljuxuudka debedii wa wujuubalidhaari iyo in waajib loo muujiyo wadaalika kaasina idaqtarana waa markuu la xidhiidhsado alficlu ficilku bilaah uu la xidhiidhsado wa jawaasalwajhayni iyo laba weji in la banneeyo wadaalika kaasina fii maa baqiya waa inta baaqiga ah qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu yidhi wa umirnaa waxaana la amray linuslima inaan u hoggaansanno lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood inaan u hoggaansanno linuslima wa qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna inaan noqdo miyaydaan arkayn laamkii linuslimana mudmanaa laga dhigay lian akuunana daahiraa laga dhigay bacda laam antu waa jawaasulamrayn walamaa dakartu markaan soo sheegay annahaa anta tudmaru in la qarinayo wujuuban waajibnimo loo qarinayo bacda laamiljuxuud laamka laamuljuxuudka adabeedii istadratu waxaan istidraad ugu sheegay halkan istidraadka waxaa la yidhaah dikru shayi fii gayri maxallihi limunaasabatin baynahumaa waa shaygoo meeshiisa meelaan ahayn lagu sheego munaasabad darteed istadratu istidraad baan ku sameeyey fii dikri baqiyati almasaa'il masaa'ilkii baaqiga ahaa sheegidooda allatii masaa'ilka oo yejibu uu waajibayo fiihaa dhexdeeda idmaaru an an in la idmaariyaa meelaha an idmaarkeegu uu waajibka yahay ayaan ka daba keenay buu sheekhu yidhi oon doonaya in halkan oo kale looga qiyaasto wahiya arbacun waa afar meelood afar meelood baa anta in la idmaariyaa ay waajib tahay ixdaaha afartaa mid ka midihi waa bacda xataa xataa dabadeed xataada dabadeed waclam waxaad ogaataa anna lilficli ficilka inuu u sugnaaday bacda xataa xataa ka dambeeya xaalatayni laba xaaladood alrafca waa in layska rafciyo iyo wa nasba in la nasbiyo labadaa xaaladood fa ama nasbu nasbihii fa sharduhu waxaa la shardiyaa kownulficli ficilka ahaantiisa mustaqbalan uu yahay mid mustaqbal ah binisba marka loo eego ilaa maa ka qablahaa iyada ka horreeya xataada waxa ka horeeya marka loo eego ficilku waa inuu mustaqbal noqdaa sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaada ficilku mustaqbalan mid mustaqbala binisba marka loo eego ilaa zamani takalum wakhtiga la hadlayo owlaa iyo inuuna ahayn aduu ficilka xataa ay gelaysaa mustaqbal waa inuu noqdo waxa xataada ka horeeya marka loo eego ama xilliga hadalkana mustaqbal ha ahaado ama xilliga la hadlayo mustaqbal yuuna noqonin fal awalu ka hore ka qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kale weeye lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusaa haddaba marka la hadlayo xataa yarjica lagu hadlayo nebi maxamed markii lagu soo dejiyey ee xataa yarjica la yidhi xataada ficilka ka dambeeyaa waa yarjica e markii rasuulka lagu soo dejiyey rujuucaasi ma maadi buu ahaa mise mustaqbal maadi buu ah waayo nebi muuse imika rujuucu ahaaye nebi muuse imise sanuu rasuulka ka horreeyey yaa garanaya kolka xataa zamanulmutakalim waa maadi yarjicadan mudaarican xataada ka dambeeya laakiin hadda waxaa loo nasbiyey yarjicadu waa mustaqbal binisba ilaa maa qabla xataa xataa ka ka marka la eegunbay mustaqbal tahay lanabraxa calayhi caakifiin ictikaafka waanu dul fadhihii dibigan ilaa intuu muuse ka imanayo haddaba dulfadhigaa marka la eego rujuuca muuse waa mustaqbal waayo weli dibigiibay dul fadhiyaan nebi muusena ma soo noqonin kolkaasoo noqodkii mustaqbal wey waa wax la sugayo weeyi kolka xataada waxa ka horeeya marka la eego ayuu ficilkani mustaqbal noqonaya laakiin zamanka mutakalimka waa maadi fa ina rujuuca muusaa nebi muuse soo noqodkiisu calayhi salaatu wasalaam mustaqbalu waa wax soo socda binisbati marka loo nisbeeyo ila alamrayni labada amar jamiican dhammaantood labada amar zamanu takalumka zamanka nebi maxamed lagu soo dejiyey sheekhu kama dhigayee markii iyagu ay hadlayeen buu ka dhigayaa ee xataa yarjica ay yidhaahdeen haddii xilligaa laga dhigo labada dhinacba mustaqbal bay noqoni markay hadlayaanna nebi muuse ma iman ictikaafku markuu socdona nebi muuse ma iman wa haani ka labaad ka qowlihi tacaala alla qowlkiisoo kale weeyey wa zulziluu waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu ilaayuu rasuulku yidhaahdo xataa yaquula arasuulu yaquuladaa haddaba zilzaalka marka loo eego yaquuladani waa mustaqbal xataa yaquula arasuulu lianna qowla rasuuli rasuulka qowlkiisu wa in kaana maadiyan wax tegayba ha noqdo binisba marka loo eego ilaa zamani alikhbaar wakhtigan la hadlayo marka loo eego ilaa annahu mustaqbalun waa mustaqbal binisba marka loo eego ilaa zilzaalihim gilgilidooda weli xataa waxaa u sugan xataa allatii xataada yantasibu uu nasbismayo alficlu ficilku bacdahaa dabadeed macnayaani laba macno xataadu laba macnay leedahay fa taaratan mar takuunu waxay noqon bimacnaa key key bay la macno tahay wadaalika kaasi waa idaa kaana markuu yahay maa qablahaa ka ka horreeyaa cillatan cillo markuu yahay limaa kii uu u yahay bacdaha iyada ka dambeeyey ka ka horreeya markuu cillo u yahay kaka dambeeya waa bimacnaa key aslim islaam xataa tadkhula aljanna xataadaasi waa key aslim islaam kay tadkhula aljanna si aad jannada u gasho wa taaratan marna takuunu waxay noqon xataadii bimacnaa ilaa ilaa bay la macno noqon wadaalika kaasi idaa kaana waa markuu yahay maa bacdahaa ee xataada ka ka dambeeyaa gaayatan gaayo iyo hadaf limaa kii uu yahay qablahaa xataada ka horreeyey ka qowlihi tacaalaa oo kale lanabraxa calayhi ka zuuli mayno caakifiina inaan dul fadhinno xataa yarjica ilayna ilaa yuu noo soo laabto muuse nebi muuse xataa yarjica rujuucani waa qaayihii ictikaafka uu lahaa waa bimacnaa ilaa ilaa an yarjica muusa weeyaan markaa wa ka qowlika oo kaleba weeyi la asiiranna waan socon xataa tadluca ashamsu ilaa intay qoraxdu ka soo baxayso waqad tasluxu inay u suubataa la arkaa lilmacnayeyni labada macno macan si wada jira ka qowlihi tacaala oo kale aayaddan oo kale faqaatiluu la dagaalama allatii tii la dagaalama tabqii dulmiga samaynaysay xataa tafii'a ilaa an tafii'a ilaa intay uga soo noqonayso ilaa amrillaah bimacnaa ilaa kayna way noqon kartaa faqaatiluu la dagaalama allatii jamaacadii la dagaalama tabqii dulmiga samaynaysay xataa tafii'a ilaa an tafii'a ama xataa tafii'a kay tafii'a si ay u soo noqoto ilaa amrillaah ilaahay amarkiisa ay ugu soo noqoto yaxtamilu waxay suurtagala ana almacnaa macnuhu inuu yahay kay tafii'a si ay u soo noqoto ow amase ilaa an tafii'a ilaa intay ka soo noqonayso la dagaalama wanasbu nasbaha fii haadihi almawaadici meelaha la nasbinayo iyo wamaa ka ashbahahaa shabahay bi-an ayuu ku sugnaaday mudmaratan la qariyey bacda xataa xataa dabadeed xatman waajib loo qariyey laa bixataa xataa kuma sugna nafsihaa nafteeda khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkuufiyiin nimanka kuufiyiinta la yidhaah ayaynu khilaafaynaa oo iyagu xataada qaba liannahaa iyadu waxaan xataada uga dhigi weyne inay wax nasbinayso jar bay samaysaa liannahaa xataadu qad camilad waxay samaysay fil asmaa'i asmaada dhexdooda aljara jar bay samaysay ka qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kaleba weeye xataa matlaci alfajri ilaa inta waagu ka dilaacayo xataa waa xaraf jaar matlacina waa ismi majruur ah calaamatuljarkuna waa kasraha ah. xataa xiinin aayad kale falow camilad hadday samayso fil afcaali ficilada dhexdoodana annasba nasbo oo ficil bay nasbini haddaynu nidhaa lazima waxaa ka dhalanaya an yakuuna lana inaynu inoo sugnaado caamilun shay caamila waaxidun oo keliya oo yacmalu camal fala taaratan marna fi lasmaa'i asmaada wa taaratan mar kalena fi lafcaali afcaasha wa haadaakanina laa nadiira wax loo dhigo lahu isaga looma hayo fi lcarabiyati afcarabigao dhan looguma hayo afcarabiga la heli maayo erey qura oo marna ficilada ku camal falaya marna asmaada ku camal falaya amaa rafculficli ficilka rafcintiisa bacdahaa xataada dabadeed la rafciyo falahu waxaa u sugnaaday halaathatu shuruudin saddex shardi in haddaba xataada ficilka ka dambeeya la rafciyaa saddex shardi ayuu leeyahay saddexdii shardiyuu lahaa ayuu sheekhu doonayaa inuu inoo sheego alawalu ka koobaad kownuhu waa inuu noqdo musababan mid la sababay camaa kii xaggiisa laga sababay qablahaa ka horreysay ka ka horreeya iyada ayaa musabab u yahay oo ka horreeyaa sabab ah walihaadaa sidaa darteed imtanaca waxaa mamnuuc noqday alrafcu in la rafciyo ficilka fii naxwi maa sirtu maanan socon xataa adkhula albaleda ilaa intaan beledka ka gelayay adkhula waayo socodku iyo dukhuulka isku eeg haddaba socodka iyo dukhuulka isku eeg lianna intifaaca sayri socodka oo la waayo ilan ficilka hore hadda waa cadamu sayr ah eh, socodka oo la waayaa laa yakuunu ma aha sababan sabab uma aha lidukhuul gelid waddanka aad gasho socodka oo la helo ayaa gelid u ah haddaba maa sirtudaa maadanaa wax kharibtay sirtu qora hadday noqon lahayd way saxnaan lahayd maogta adkhulu waa la iska godi kari lahaa hadda maa sirtu marka la yidhaah waxaa xataada ka horeeya waa socod la'aan socod la'aantu sabab u noqon mayso dukhuululbeyt beledka waayo waxaa la doonaya xataada kaka dambeeya waa adkhula waa dukhuululbeled dukhuulkaasi inuu sabab u noqdo ayaa musabab inuu noqdo sababtuna ay noqoto waxa ka horeeya waxa ka horeeyana hadda waa cadamu sayr maa sirtu maanan socon xataa adkhula ilaayoon galo albalada albaleda magaaladii ilaayoon galo hadda lama rafcin karo lan maxaa diidoo loo rafcin waayey lianna intifaaca sayr socodka anfoonkiisu laa yakuunu uma aha sababan sabab uma aha lidukhuuli gelidda wa fii qowlika qowlkaaga sirtu waan socday xataa tadluca ashamsu ad tidhi sirtu xataa tadluca shamsu kaana lama godi karo tadlucada oo maxaa dhacay waxa xataada ka dambeeya inuu musabab yahay mid dhalanaya ayaa shardiya waxa xataada ka horeeyana kii dhalayey kolkaa haddaba duluucu shamsaha socodku miyuu dhalaa haddaad yaro socoto ma cadceed soo bixi socodkaagu cadceed miyuu dhalayaa markaana haddana sabab iyo musabab bayna isku ahayn sirtu waan socday xataa tadluca shamsu lianna sayra socodka horee sayrka ah laa yakuunu ma aha sababan sabab uma aha liduluucihaa cadeedda soo bixiddeeda adigu shardiga koowaad hadday la soco marka ficilka xataada ka dambeeya la rafcinayo waxaa la shardiyaa ficilkan xataada ka dambeeya inuu musabab yahay mid la dhalay ka xataada ka horeeyaana sabab inuu yahay kii dhalay inuu yahay ee kanba dhalayay ayaa shardiya laba shay oo kala dhalanaya ahaani ka labaad an yakuuna waa inuu noqdo zamanulficli ficilka zamankiisu alxaala xaal waa inuu yahay marka ficilka la rafcinaya xataa daba dhaca waa inuu xaal noqdo lol istiqbaala istiqbaal sayuuna noqonin cala alcagsi cagsigii min shardi nasbi nasbaha shardigiisa shar marka la leeyahay xataada ficilka ka dambeeya waa la nasbin waxa shardiga inuu ficilku mustaqbal yahay oo xaalkaa la diidaya marka la leeyahay waa la rafcinina istiqbaalkaa la diidaya oo xaalkaa la shardinaya waa isku cagsi markaa ahaani mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay zamanulficli ficilka zamankiisu alxaala xaal waa marka la godayo waa inuu xaal yahay wax markaa dhacaya xaalku waa wax markaa dhacaya lal istiqbaala istiqbaal oo wax soo socda ayuuna noqon cala alcagsi cagsiga min shardi nasbi nasbaha shardintiisa aynu ku soo aragnay ilaa ana alxaala xaalkani taaratan mar yakuunu wuxuu noqoni taxqiiqan mid xaqiiqa waa ficil xaala oo markaa caadi u wataaratan marna yakuunu wuxuu noqoni taqdiiran mid la qadarayo taqdiirku waxa weeyaan wixii la odhan jiray xikaayatulxaal xikaayatulxaal ka soo qaad inuu hadda dhacayo ka soo qaad inuu hadda dhacayo waa xikaayatulxaal falawalu ka hore waa wax markaa dhacaya ka qawlika oo kale weeyi sirtu waan socday xataa adkhuluhaa waad goli adkhuludaa sababtaan u goday waa maxay dee sabab bay isku yihin dukuulkani waa musabab waxaana uu ka sababtiisu tahay sayrka hore sirtu waan socday xataa adkhuluhaa adkhuludani midda kale waa xaal oo hadalkan waxaad ku hadlaysaa adoon shandadii dhiganin oo weli socda sirtu waan socday xataa adkhuluhaa ilaayoon galo idaa qulta markaad tidhaa daalika jumladan wa anta adiguna fii xaalati dukhuul xaaladdii gelidda adigoo ku sugan oo shandadaadii sitoo weli annasan markaa waad rafcini ilan waa xaale wa thaanika labaad waa xikaayatulxaalka kalmithaali lmadkuur waa tusaalahan oo kale sirtu xataa adkhulahaa laakiin idaa kaana sayru socodku markuu yahay iyo wadukhuulu galiduba qadmadayaa kuwa tegey laakiin ka soo qaad weeyi walaakinaka adigu aradta waxaad doontay xikaayat alxaal xaaladdii hore inaad soo xikaayooto xaaladdii hore aad dib u soo ceshatay maskaxdaadu soo celisay wa alaa haadaa kan xikaayatulxaalkaa markaan qaadanno jaaa rafcu rafcihii baa yimid ficilka la rafcinayey fii qowlihi tacaala alle qowlkiisa xataa yaquula arasuulu xataa yaquulu rasuulu baa la yidhi xataa yaquulu rasuulu oo dee xikaayatulxaal baa laga dhigay xataa yaquulu rasuulu lianna zilzaala zilzaalka iyo walqowla qowlkuba qad madayaa way tegeen labaduba waa maadi xikaayatulxaal baa laga dhigayoo istiqbaal lagama dhigine waxaa laga dhigay xaal kolkaasaa laiska goday qolada nasbinaysaana waxay ku leeyihiin yaquuladan ayaa ayaa istiqbaal ah binisba ila zilzaal zilzaalka markii loo eego istiqbaal buu yahay athalis mas'alada saddexaad shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu yahay maa ka qablahaa xataada ka horeeya taaman mid dhammaystiran xataada waxa ka horreeya hadal dhammaystiran waa inuu yahay laakiin hadduu mubtade noqdo ama hadal kala badha uu yahay lama rafcinayo ficilka xataa ka dambeeya athaalisu saddexaad an yakuuna waa inuu yahay maa qablahaa xataada ka ka horeeya taaman mid taama oo dhammaystiran walihaadaa sidaa darteed imtanaca waxa mamnuuca alrafcu rafco ayaa mamnuuca fii naxwi qowlika sayrii socodkaygii xataa adkhulaha ilaa yon ka galo xataa adkhula adkhulada mmm lama godi karo oo la rafcin maayo adkhulada maxaa sababay xataa adkhula waxaan loo rafcinaynin dee hadalka ka horreeya sayrii ah ayaan hadal dhammaystiran ahayn sayrii aniga socodkaygu xataa adkhulahaa وفي نحو كان سيري سعود كيغو وحو أها حتى أدخلها إلى يوم كقليو حتى أدخلها ذن دي خبر كي كان عدما إذا عملت كانك مركز كو حنبارت على النقصان ناقص إني تو خبر بعدما دون تمام تمام سأذن كو حنبارين وهذا تمام كو حنبارته ولما يسترمي ووجهك قودي كرتاه مسألة كوبات علم أنت واجب لو إدمارين إياه ومسألة أفر مسألة أيان هينيه مسألة ذا واجب لو إدمارين إياه almas'alatu thaaniya waa bacda xataa almas'alatu thaaniya mas'alada labaad bacda ow ow dabadeed weeye allatii owda oo bimacnaa ilaa ilaa macnaheegaa sidata ow amase ilaa ilaa macnaheega sidata falawalu ka hore waa ow bimacnaa ilaa waa wax kale hor dhandhammaanaya ka qowlika hadalkaaga oo kale weeye la alzamanaka niyahu waan ku laasimi oo kaa dul maayo ow taqdiyani ilaa intaad iiga gudaysid xaqii xaqayga ow taqdiyani taqdiya taqdiya haddaba ya-baynu ku ay waad aragtahay oo taqdiya ow baa ka horaysa ambaa mudmaraa bacda ow waana wujuuban owdaasina waa bimacnaa ilaa ow taqdiyanii xaqii ilaa an taqdiyanii xaqii bay ka dhigan tahay ey ilaa an taqdiyanii xaqii wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyey owdii oo bimacnaa ilaa ah wuxuu yidhi لأستنسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلا لصابرين لأستسهلن وان فضيتسن الصعب وحكستو أدق وان فضيتسن أو أدرك إلى إنتان كهاليليو المنى شيئا لإذي ديلنيو ويقول الشيء كستي أو دبله وحن كسو قاضي إنونا دبلهين waayo haddaad shayga dhib kale u aragto inuu dhib leeyahay dee waxaa lagu leeyahy gaadhiba maysid wax kaste oo dhib leh dhib ma leh uma naftayda ku odhanayaa buu yidhi inta waxaa la idhi diilanaya aan ka gaadhayo la laastasiilanna waan sahlashan asacba shayga sacabka abaan ah fudaydsan ow udrika ilaa inta aan ka haleelayo almunaka la idhi diilanayo faman qaadat uma uma hoggaansanto al aamaalu waxyaabaha la idi diishaa ilaa lisaabirin nin saabir oo adkaysile mooyee cid kale faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin haddaba wuxuu sheekhu kuu tilmaamay ow udrikada ku owdaasi inay bimacnaa ilaa tahay wuxuu ku leeyahay la astasilanna waan fudaydsan asacba wax kastoo sacaba oo adag ow udrika ilaa an udrika ilaa inta aan ka gaadhayo almuna waxaa la idi diilanayo faman qaadat uma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la ididiishaa ilaa lisaabirin qof saabira mooye wax kale wathaani ka labaadna ka qowlika qowlkaagoo kale weeye la aqtulanna waan dilayaa oo waan dilayaa alkaafira gaalka waan dili ow yuslima inuu islaamo mooyaane owdani waa bimacnaa ilaa mar qura ayuu islaamnimadu dhacdaa islaamnimada odhan maysid madaxayguna wuu islaamayaa maanta gacamahayguna berreyi islaamayaan intayda kalena saa dambe ma kala hor dhacdhaco islaamku laakiin eeg e, idraakulmunaha waa la kala hor helaa waxaad doonaysid maalinba in yarbaad heli maalinta kalena in kalaad heli laaqtulanna waan dilayaa alkaafira qofka gaalka ah ow yuslima ilaa an yuslima ilaa intuu ka islaamayo e, e, ilaa an yuslima ilaa intuu inuu islaamo mooyaane ow yuslima inuu islaamo mooyaane ilaa an yuslima inuu islaamo mooyaane wa qowli shaaciri iyo gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi gabayaabaa isna gabay tirinaya وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم وكنت وحنهي إذا غمست مركا قعنت كدغو قناة قوم قوم ورمهود مركا أن dareemo ama aan gacantaba ku dhigo kasartu fucuubahaa meel kastay xagal ka leedahay ow tastaqiima inay toosto mooyaane owdaasi waa bimacnaa ilaa ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto mooyaane fala ay falaa asi ilaa an tastaqiim oo falaa agsiru jebin maayo kucuubahaa xaglaheega markaa jebin maayo walaa yasixu ma asaxayo an takuuna inay noqoto hunaa halkeennan bimacnaa ilaa inay noqoto lianna alistiqaamata istiqaamadu laa takuunu uma aha gaayatan hadafka lilkasri wax loo jebinayo haddaad tidhaahdo waa bimacnaa ilaa waxay noqon waranka waan jebin ilaa intuu sii toosayo oo waan jebinun ilaa intuu jabayo saa macnaheegu ma aha almas'alatu haalisa mas'alada saddexaad waa bacda faa'i sababiya fa'da faa'u sababiyada loo yaqaan dabadeeda faa'u sababiya faa'u sababiyada haddaba bacda faa'i sababiya sagaal meelood bay dhacdaaye an baa mudmaro noqonayso oo waajib loo idmaarayaa idaa kaanad markay tahay faa-u sababiyadu masbuuqatan mid lagala hormarayo binafyi nafyi lagala hormarayo maxdin badhaxla nafyi maxdiya ow amase dalabin dalab lagala hormarayo bilficli ficil wax lagu dalbayo fa nafyu nafyigu ka qowlihi tacaala alle qowlkiisa kaleba weeyi laa yuqdaa laguma xukumayo calayhim dushooda geeri oo fa yamuutu ay dhintaan fa'daasi waa faau sababiya nafyi baa ka hor maray laa yuqdaaa fa'da iyo yamuutu dhexdooda anbaa mudmara a waajib baana loo idmaaray wa qowlika qowlkaaga maa taatiinaa noo iman maysid oo fa tuxadianaa aada noo sheekaysid fa tuxadianaadaa weeyi washtaradnaa waxaan shardinnay kownahu inuu noqdo nafyigu maxdan maxdi ixtiraazan waxaan iska ilaalinay min naxwi maa tazaalu ka zuuli maysid ta'tiina inaad noo timaad oo fatuxadisuna aad noo sheekayso nasbin maysi marka waad iska godi waayo maa tazaaludan tazaaluda sideedu nefyi bay iska ahayd maa marka lagu sii darana nefyu nefyi baaba meesha imanaya wamaa ta'tiinaa noo iman maysid ilaa fatuxadisuna haddaad noo timaadse waad noo sheekayn halkana nefyigiibaa buray oo maadii iyo ilaadii ilaadan ayaa nefyigii burisay fa inna macnaahumaa labadaba macnahoogu alisbaatu waa isbaat falidaalika sidaa darteed wajaba waxaa waajibay rafcuhumaa labadaa ficil in la rafciyo ama alawalu ka hore siduu isbaat ku noqday falianna zaala ficilka zaali'ihi linafyi nafyi buu u sugnaaday oo zaalo qurhaa nafyi ah waqad dakhala calayha waxaa dusha ka galay annafyu nafyi kale wa nafyu nafyi nafyiga oo la anfiyaa isbaatun waa isbaat calima joogadu ma jirto haddaan ku waa maxay macneegu calima joogadu ma jirto har cali wuu joogaa mayna hayn haddaan idhaa cali ma joogadu ma jirto waa maxay hadalkaa macnihiisu af soomaaligaa bal macnee cali ma joogadu ma jirto ee hadalkii diidada ahaa een cali ma joogada ahaa ayaan isaga laftiisa sii diiday muxuu noqday cali wuu joogaa buu noqday kolkaa nafyu nafyi ihbaat baa la yidhahdaa nafyu nafyi ihbaat waqad dakhala waxaa galay calayhi annafyu wanafyu nafyina ihbaatun wa ama haani ka labaad waa falintiqaadi nafyi nafyigiibaa buray biilaa ku buray wa ama dalabu dalabkii fa innahu dalabku yashmalu wuxuu koobsan alamra amarka ayuu koobsan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi yanaaqu siiri canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa yaa naaqu hashaney siirii soco canaqan si degdega fasiixan oo dheeraynaysa ilaa sulaymaana sulaymaan xaggiisa u soco fanastarixa aynu nasanee ereyga fanastarixa weeye nastariixa alifkaasi waa gabayga dartii baa loo keenay hadda wuxuu daba dhacay fanastarixa markaan leeyahay amarka siirii wanahyu nahyigii ayuu wanahyana wuu koobsan halkaa wanahya ya-du way kor dhignayd wanahya maydin kor dhigay wanahya aniga wuu godaya wanahyu buu leeyahay wanahya waa in la kor dhigaa sooma kor dhigna kaasaa saxa wanahya buu koobsan naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kaleba weeyi walaa tadqow ha xadgudbina fiihi kan dhexdiisa ha ku xadgudbina fayaxilla calaykum waxa idinku soo degi hadabii aniga cadhadayde waa fayaxilla fayaxilla haddaba markaynu eegno iyaduna nahyi bay daba dhacday walaa tadqow ah wa taxdiida taxdiidkiibay shamlin taxdiidkaasina wuu kor dhigan yahay wuu iga godayey wa taxdiida taxdiidku waa boorinta in shay lagugu booriyo naxwo lowlaa akhartanii ilaahay ow maxaa dib iigu dhigi weyday ilaa ajalin ilaa ajal qariibin dhow faasadaqa waan sadaqaysan lahaaye faasadaqa waan sadaqaysan lahaaye haddaba faasadaqa markaan doonayno ereyga faasadaqa ah wuxuu daba dhacay taxdiid buu daba dhacay boorin iyo dhiirigelin lowlaa akhartani wa tamaniya tamanigana wuu shamlin naxu yaa laytanii alla miyaan kuntu ahaada macahu macooga fa afuuza waan liibaani lahaaye fa tamani buu daba dhacay watarajiya wuu kor dhigan yahay labaduba watarajiya ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi lacallii waxaan rajaynayaa abluqu inaan gaadho alasbaaba waddooyinka inaan gaadho asbaaba samaawaad samaawaadka waddooyinkooga oo fa adalica aan soo daalacdo fa adalica baan u jeedaa fii qiraa'ati bacdi sabca toddobada qaarkood baa akhriyey binasbi adalica wa ducaa'a kaygu wiiga goday wa ducaa'u buu leeyahy wa ducaa'a waa inaad kor dhigtaa ducadana wuu shamlin ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi rabbi wafiqnii falaa acdila can sanani saaciina fii khayri sanani rabbi yaa rabbi rabbiyow wafiqnii iwaafaji oo falaa acdila anan ka leexanin can sanani saaciin kuwa dadaalaya waddooyin waddadooda ama caadadooda fii khayri sananin dariiq la maro kii ugu khayrka badnaana ahaa هل تعرفون لبانتي فأرجو أن تغضى فيرتد بعض الروح للجسد سيدا قبياغا كاله اي قبيغا ترين والاستفهام عفوا والاستفهام استفهام كانوا شملين كورنيك والاستفهام أني وقود إياه كقوله قبياغا قول كيسو كلموي هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تغضى فيرتد بعض الروح للجسد قبياغا قبيغا ترين اياه وحليه hal tacrifuuna ma garanaysiin lubaanaati aniga baahiyadayda ma garanaysiin baahidayda horta ma ogtihiin fa arjuwa waxaan rajayni an tuqda in lai gudo ayaan rajayn fa yartada waxa soo noqon bacdu ruuxi ruuxda qeyb ka mida ayaa liljasadi jidhka u soo noqon naftaa iga sii socotaa igu soo noqoni haddaan ogahay baahidayda inaad og tahay horta ma og tahay baahidayda buu yidhi kol haddaad og tahay iyada waa laga yaaba wax ka mida inaad ii qabato ii wada qaban mayside hal tacrifuuna lubaanaati faarjuwaan tuqdaa fayaartada bacdu ruuxi liljasadi hal tacrifuuna ma garanaysiin lubaanaati baahiyadayda ma garanaysiin fa arjuwa waxaan rajayni an tuqdaa in la ii gudo oo fayartada waxa soo noqon haddaba markaa bacdu ruuxi ruuxda qayb ka mida ayaa soo noqon liljasadi jidhkana u soo noqon walcarda iska kordhig halkaana walcarda cardigu waa bandhigii ka qowlihii gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye yabna alkiraami alaa tadnuu fatubsira ma qad xadauuka fama ra'yin kaman samica yabna alkiraam kuwa wanaagsan ilmahoogiiow alaa tadnuu miyaad soo dhowaatid fa tubsira waxaad arki lahayd maaka qad xadasuuka ay kaaga sheekeeyeen miyaad soo dhowaatid wixii lagaaga sheekeeyey baad arki lahayde famaa raa'inka arkaa ma aha kaman samica ka maqlo oo kale haddaad waxa maqasho uun iyo haddaad aragto isku mid maaha baa lagu leeyahay laysa alkhabaru kalmucaayana kelmaddii ahayd ayuu sheekhu talmiixinayaa gabayaagu fa tubsira washtaraduu waxaan shardi ka dhigtay fi dalabi dalabka waxaan shardi ka dhigtay an yakuuna inuu yahay bilficli ficil mid ku sugan ixtiraazan waxaan iska ilaaliyey min naxwi qowlika qowlkaagoo kale nasaali soo deg fa nukrimuka waanu ku sharfiniye hadda dalabka nasaalihi ficil maahee waa ismu ficil wasah aamus fa nuxadisuka waanu kuu sheekayniye khilaafan waxaan khilaafayaa lilkisaa'iyi kisaa'i fii ijaazati daalika arrinkaa markuu banneeyey mutlaqankiiyoon waxba kala qaadin walibni jiniyin ibnu jini baan khilaafayaa wabni cusfuur iyo ibni cusfuur fii ijaazatihimaa fii ijaazatihimaa ma yidhi halkaa himaa ma yidhi himaa fii ijaazatihimaa baa la doonayey innaga fii ijaazatihi buu qorayaa ani fii ijaazatihi buu qorayaa saw himaa ma odhan kiinaasaa saxa markaa walibni jiniyin ibnu jini baan khilaafaynaa wabni cusfuur iyo ibnu cusfuur baan khilaafaynaa fii ijaazatihimaa markay baneeyeen bacda nazaali wa daraaki nazaali iyo daraaki oo ismu ficila iyo wanaxwihimaa wixii lamidka ah oo mimaa kii afiihi dhexdiisa uu ahaaday lafdulficli ficil lafdigiisu lafdigiisu duuna sah sah iyo wamahna mayna ogolaanin iyo wanaxwihimaa waxaa lamidka ah oo mimaa kii ah fiihi dhexdiisa uu ahaaday macna alficli ficil macnihii duuna xuruufihi xuruuftiisu si ayna ahaan waqad saraxtu waxaan caddeeyey bi haadihi mas'aladan في المqdimةi مqadimadii baan ku cadeeyey fيi baabi ism الficil ismu اlficilka mqadimadiisa baabkiisa markaan ka warramaynay ismuاlficilka halkaas ayuu ayaad ku arki doontaa almas'alaة الraabica mas'alada afraad ee anta waajibka loo idmaarayaa waa bacda waawi اlmaciya waawilmaciyada gadaasheeda idaa kaanat markay tahay masbuuqatan mid lagala hormaray bimaa ka qadamna aan hormarinay dikra xuskiisa oo sagaalkii fa'du ay daba dhacaysay mihaalu daalika kaa tusaalihiisu qowluhu tacaala oo kaleba weeye walamaa yaclam uuna ogaanin allaahu ilaahay aladiina kuwa jaahaduu jihaatamay oo minkum idinka idinka tirsan wayaclama uuna ogaan asaabiriina iyo kuwa sabraya wayaclama saabiriin yaclamadaasi waxaa loo nasbiyey an mudmaraa bacda waawi lmaciya ilay nafyi lamaa yaclamtu ayuu daba dhacayee wa qowlihi iyo qowlka ilaahay yaa laytanaa alla miyaa nuraddu nala celiyo oo walaa nukadiba annaan beeninin biaayaati rabbinaa rabbiga iyo aayadihiisa oo wanakuuna aanu noqonno min almu'miniin wanakuuna min almu'miniin baan doonaynaa ilan yaa laytanaa buu daba dhacaye fii qiraa'ati xamsa wabni caamir wa xabsa waa labada qaari ee xamsiya ibnu caamir kale ah iyo raawiga xabsihii siduu warinayo laba qaari iyo hal raawi weeyi wa qaala shaaciru gabayaagu wuxuu yidhi alam aku jaarakum wayakuuna bayni wa baynakum almawaddatu waalkhaa'u alam aku jaarakum wayakuuna baynii wa baynakum almawaddatu waalkhaa'u alam aku miyaanan ahayn jaarakum idinka jaarkiina miyaanan ahayn wayakuuna miyuuna ahayn baynii aniga baynkayga iyo wa baynakum dhexdiinana almawaddatu kalgacayl iyo waalkhaa'u walaalayn kalgacayl iyo walaalayn baa inoo dhexaysay buu yidhi wayakuunadaasaan doonayaa istifaamka ayuu eegayaa ama nafyiga ayuu eegayaa uu daba dhacay wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi laa tanha can khuluqin wataatiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimun laa tanha ha nahiyin can khuluqin dhaqan ha nahiyin wataatiye adigoo la imanaya midlahu dhaqanka mid lamida ah. taariku salaadku hadduu makrofoon qaato ka warrama war salaadda la tukado salaadda ha la tukado warqaadka hala joojiyo haddana waa intaas buu leeyahay maxaygu waa intaa jeeqjaadka hala joojiyo eeg maxaygu waa intaa waxa wey waa ceeb hadda ninkani eeg dhinac markaad eegto dhinac markaad eegto ceeb maaha eeg dhinac markaad eegto ninkan eh, qaadka iibinaya hadduu makarafoon qaatuu qaadka la joojiyo qaadka hala joojiyo haddana waa intaa uu ka hoos yidhaa eeg laba laba laba laba khalad bu gelayay qaadkan uu marka hore iibinayey uu dee cunayey khalad bay ku ahayd aamuska una dadka uga digaynina khalad kalay ahayd labadii khaladunbu dee mid ka noqday midunbu ilaahay uga tawba keenay waan cunaye laakiin dadkaan u sheegi unbuu yidhi waxay culimadu heer bay soo gaadhsiiyeen xataa ay yidhaahdiin ninka zinaysanayaa gabadha uu ka zinaysanayo zinaysanaya iga qari waa inuu yidhaha sharciyan marka la doonayo waayo dee waa laba dembi zinaduna sideeda dembi bay u tahay wejigeegan u arkayaana sideeda dembi bay u tahay haddaba ka zinaysanaya hadduu gabadha yidhaha wejigeega wejigaaga iga qari hadduu yidhahda yaanan dambaabine eeg waa lala yaabayaa sow maaha waxaa loola yaabayaa dembiguu ku jiro iyo ku iska dhawrayo marka la eego ayaa lala yaabayaa laakiin ogow haddana inuu qofkani labadii dembi midna uu samaynayo kii kalena uu ka noqday sheekh baa aayadda qur'aankaa ata'muruuna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum aayaddaa tafsiirkeega markuu marayey ayuu isku dayey aad inuu sharxo runtii wuxuu keenay tusaalayaal wada caqligala la yaabkan ku jira mataqaana ee lala yaabayo ka sinaysanaya inanta wejigeega iga qarile layaabkaasi halkuu ka yimid waxa weeye ama kan dadka wanaagga farayaan isagu ku dirmaynin dee laba dembibu ayuu ilaahay u ciqaabi lahaa diintan uu ku camal fali waayey uu isagu ku dhaqmi waayey iyo aamuskan uu xaqa ka aamusay haddaba hadduu xaquu sheego war taariku salaadba ha ahaadee bal xaqa ha sheegee iska daa labadii dembi mid baa dee ayuu ayuu xagga alle ka beri noqday midna wuu usoo hadhay oo ilaahay baa kala xisaabtamaya wuxuu yidhi layaabka halkaa ku jiraa wax kale maahae buu yidhi hadduu nini guri aad u weyn kaa dhaco ama faras faras buu isagu ku tusaaleeyey faras aad u qiimo badan hadduu nini kaa dhaco faraskana waxaa la socday xadhig yar oo bilaa macno ah xadhig yar oo bilaa macnoah faraska ku xidhnaa nin waxaad u tagtay ergaad ugu tagtay nin faraskana kuu soo ridi ku dulmiyeyna ka adagoo wax alla waxaad ka codsat ka codsataba kaaga soo qaadaya markaasaad ku tidhi xaaji waxaan kaa codsanaya oon erge kaaga ahay faraskaygii yana xadhig yaroo xagga dambe kaga xidhnaa wuu kula yaabayaa war faras baaba ka maqane xadhigga uu raadinayaa muxuu ah dee xadhiga muna xaq u lahayn ilayn isagaa lahaaye hadduu xadhigga ayr baan doonayaa yidhaah waa wixiisii laakiin waxa ka maqanee ka weyn baa la eegayaa yaabka kaasaa keenaya laa tanha ha nahiyin can khuluqin dhaqan ha nahiyin wataatiyo adigoo la imanaya mislahu kaa ku lamida caarun calayka ceeb ayuu kugu yahay idaa facalta markaad saas samayso cadiimun oo weyn wa way wey maxalushaahidku taatiya waa la nasbiyey ilain bacda waawi lmaciya bay dhacdee wa taquulu waxaad odhan laa taakul ha cunin asamaka kalluunka ha cunin wa tashraba adoo cabbaya allabana caanaha wa tashraba fa tansibu waad nasbin tashrabu kelmadda ah in qasadta haddaad uga qasado annahya inaad dadka dii ka nahiyeyso can iljamci jamcin beynahumaa labadan la jamciyo cunidda kalluunka iyo cabidda caanaha labadaa jamcintooda haddaad diidaysa iska nasbi watajzimu waad jasmini tashrabuda in qasadta haddaad u qasado anaa yadiido can kulli waaxidin mid kaste oo minhumaa labadooda aad diidayso jasmiyo waxaad tidhaa laa taakuli samaka taakuli way jasmisanta oo kasru waa iltiqaaw saakinayn wa tashrabaha oo dhan kasra sii iltiqaaw saakinaynka darti wa tashrabi labana waa labada midna ha dhowaan caananaha cabin keligood iyo wax kale iyagoo la socda kalluunnaha cunin keligii iyo wax kale isagoo la socda toona haddaan watashrabi idhaa labadaba waan diidanahay haddaan watashraba idhaana jamcintuun baan diidanahay kalluunkana gaar u cunbay ka dhigan tahay caanahana gaar u cab laakiin meel ha iskugu keenin haddaan doonana waaban rafcini wa tarfacu waad rafcin innahayta haddaad nahiyayso canilawali ka koobaad wa abaxta aad bannaynayso ahaaniya ka labaad laa taakuli samaka watashrabu ayaad watashrabu walaka shurbu labani waxa kuu sugan inaad caanahana cabto kaluunkana aadan u dhowaanin إن شاء الله تعالى عشر كيني هلكا أيو إنه جوغيا والله سبحانه تعالى على وعلم